بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد cashirkeenna saddexaad ee kitaabka arbiciinka ah waxaynu ka bilaabi doonaa hadduu rabbi ogolaado xadiidka koobaad bertamihiisa ama jumlada labaad baynu ka bilaabaynaa ee rasuulku uu ku wainamaa likulli mri'in maa nawaa waxaynu soo baranay inaynu xadiidka ka dhiganayno afar dhinac sanadka xadiidka waynu baranaynaa baynu nidhi cashirkeennii horeynu ku soo qaadanay alfaadda xadiidka macnaynteedana waynu baranaynaa baynu nidhi alfaadaynu hadda ku dhex jirnaa xukunka xadiidkana waynu baranaynaa baynu nidhi wuu inoo iman doonaa biidn illaahi tacaala aqwaal lculamaa waalmadaahibu fi lxadiid culimadu aqwaasha ay xadiidka yidhaahdeen ama culimada madaahibtu khilaafka ay xadiidka isku khilaafeenna waynu ishaari doonaa amase waynu tilmaami doonaa hadduu rabbi ogolaado rasuulkeennu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam wa inamaa likulli mri'in qof kaste uunbuu u sugnaaday maa nawaa jazaau maa nawaahu kuuniyooday niyooday iyo abaalkii ayaa u sugnaaday haddaba inamaadu waa aadaatulxasri waxay tilmaanta waxna waxay laba xukun bay sheegtaa wax waa la sugayaayo waxa lagu leeyahay waxaasi waa jiraa waxna waa la anfiyayaa ama waa la diidayaayo waxa lagu leeyahay waxaasi wax jira ma aha baa la waxay haddaba inamaadu tilmaamaysaa wixii aad niyootay inaad abaalkiisa aduu helayso waxa kaley inaga anfiyaysaa camal adan adigu niyoonin inaadan abaalkii iyo ajrigii inaadan helaynin wa inamaa likulli mriin qof kaste uunbuu u sugnaaday maa nawaa hawaabu maa nawaahu kii uu niyooday hawaabkiisa iyo ajrigiisa ayaa u sugnaaday ereyga inamaa waa aadaatulxasri waxna way sugaysaa waxna way anfiyeysaa likulli laamka ku jiraa milki iyo nafci buu sheegayaa waa waxa adiga ay wax kuugu sugan yihiin ama adiga aad yeelanaysid ajrigiisa iyo abaalkiisa ayuu laamku tilmaamaya haddii calaa lagu bedeli lahaa wainamaa calaa kulli mri'in haddii la odhan lahaa wixii lagu ciqaabayo ama ilaahay una kaa dhaafaynin ee dembiga kuu ah ayay tilmaami lahayd calaadu waayo ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi lahaa maa kasabat wa calayha maktasabat lahaa waxay tilmaamaysaa wixii nafcigu kuugu jiray calaaduna waxay tilmaamaysaa wixii tadarurka iyo dhibaatadu ay kuugu jirtay ereyga kulli waa kelmed waxay faa'iideysaa baa la yidhaahdaa ashumuul ayay faa'iideysaayo waa kelmad shaamil ah ama jaamic ah oo waxa weye alixaadatu washumuul wax la yidhaah bay keentaa alixaadatu washumuul alfaadu tawkiidkana waata ku jirta sidaad og tahay hadda alfaadu tawkiid inooguma jirto laakiin ixaato iyo shumuul oo waxa aad helaysaa gebi ahaan waa wixii aad niyootay uun waxaadan niyoonin ma helaysid markaa wixii aad niyootayna ma waayisid bay ka dhigan tahay markaa ereyga imri'in waa shaksi welibana waa labaa imri'in la yidhaha imri'in imri'in waa shaksi weeyaan imri'in hamsaha u dambeeya sida ya ayaa loo qoraa marka ay xarafkan radihi uu kasrisan yahay mriin baad ohan mriin haddii nasiibka laakiin uu fadxa sito ra-dan hore ayaa fadxo qaadanoo imraan baad odhan imraan kolka alifka hamsaha u dambeeyana sida alifkaadu qori haddii tusaale ahaan uu godan yahayna hamsaha sida wowgaa loo qoriyo ra-da ayaa godmiyo imruun baa laodhan imruun oo hamsaha u dambeeya wow oo kale ayuu u qormaya haddaba imruun waa shaksi ama insaan baa loo jeedaa insaan waa shaksi lab ah sidaad ku taqaanid kiise dhadigaa imra'atun baa la yidhaa ha ahaada lab eh hadda insaan baa looga jeedaa qofunbaa looga jeedaayo rag iyo dumarba ereyga imruun way inoo soo wadagelayaan waxaa la yidhaahdaa waa la taniyeeyaa mufrad wuu leeyahay waa kan qoran taniyana wuu leeyaho imra'aani baad odhan ama imra'ataani baad odhan laakiin jamac male waxa lagaga maarmay ismuljamaca qowmun ah ama jamaca rijaalun ah ayaa lagaga maarmay maa nawaa maadani waa ismi mawsuul ama nakiro mawsuufo ah caaidkeegii waa damiir nawaada ka xadfan oo nawaahu weeyi halkanna waxaa la ogyahay inuu mudaaf ka xadfan yahay oo jazaau maa nawaahu wey jazaau maa nawaahu wa wainamaa likulli mri'in qof kaste uun buu u sugnaaday maa nawaahu jazaau maa nawaahu kii uu niyooday jazihiisa iyo abaalkiisa ayaa u sugnaaday kolkaa nawaada habaa ka maqan haadaasina waa caaidkii maxamed ibnu maali waa kii alfiyada inagu lahaa caaidku markuu mansuubka yahay waa la xadfi karaa marka shuruudaha la helo maa nawaahu caaid mansuuba wey fi maxali nasbin oo saasaa loo xadfay hadaba jumladan iyo jumladii hore maxay ku kala duwan yihiin jumladii hore waxay ahayd inama alacmaalu biniyaati camalada oo dhani niyo sixada camalada ama camalada oo dhani niyay ku sugan yihiin bay ahaayeen kolkaa jumlada hore waxay inoo faa'iideynaysay camalka aad qabato inaan laguu tirinaynin ama adan tirsanaynin ilaa inaad niyooto mooyaane camal niyo ka maarmayaa ma jiro ee camalka mar alla marka aad sidaa ula timaado camalkaasi wuxuu kuu jirayaa uun sharciyan marka aad niyadiisa aad niyooto camalka xusuulkiisi iyo xasilidiisiibaaba niyo u baahday dee sharciyan marka la doonayo sharciyan wujuud acmaal niyo uma baahna oo waxa laga yaabaa de inaad tukato adoo niyoonino dee waad foorfoorarsanyo waa taagnaanyo niyola'aan baad ayaad camal samayn kartaa laakiin waxaan doonaynaa camalkaasi haddaba sixadiisa markaynu ka hadlayno iyo sixa aantiisa markaynu ka hadlayno niyada ayuu u baahan yahay oo mar al ama ictibaartiisa markaad camalku waa muctabar aynu odhanayno niyo ayuu u baahan yahay jumlada horaana inoo tilmaantay jumladani haddaba jumladaa hore way ka duwan tahay waxaynu ka qaadanaynaa wainamaa likuli mri'in maa nawaa saddex arimood saddexda arimood qodobka koobaad waxaa la yidhaahdaa ishtiraadu tacyiini lmanwiyi ishtiraadu tacyiini lmanwiyi shayga la niyoonayo in la cayimo shardi inay tahay ayay jumladan dambe inoo sheegaysaa oo tusaaleahaan markaad salaad tukanayso lagaa yeeli maayo haddaad salaad u niyooto salaad unbaad tukanaya haddaad niyootood allahu akbar tidhaa lagaa yeeli maayo waxaa lagaa rabaa inaad salaad niyooto haddana inaad tacyiin la timaadoo salaadu way badan yihiine inay casar tahay iyo inay duhur tahay iyo inay maqrib tahay iyo inay cishaai tahay iyo inay subax tahay kay ahayd inaad gaar usii niyooto gaarnimo tacyiin ishtiraa tacyiin ilmanwi baa laga qaadanaya ishtiraa tacyiin ilmanwi sheekheenii khataabi la odhan jiriya culimo fara badan baa sheegtay oo tilmaantay ishtiraa tacyiin ilmanwiyi inay jumladani tilmaamayso imaamu nawowi baa ka mida ragga tilmaamay ee kule ishtiraadu tacyiin ilmanwiyi bay jumladani tilmaamaysaa sidee bay u tilmaami haddaba bal u fiirso macnaha wa inamaa likulli mri'in qof kaste unbuu u sugnaaday maa kii nawaahu uu niyooday gaarnimadiisa kii gaarnimadiisa uu niyooday eeg camalka salaada guud inaad niyoonayso jumladii horaa sheegtay oo inama alacmaalu biniyaati salaadu camal bay ahayd oo niyay u baahan tahay baa layna haddana wa inamaa likulli mri'in qofku wuxuu gaarnimadiisa u helayaa maa nawaahu kii uu niyooday isagu gaarnimadiisa ee dee tacyiin uu kula yimid ee hadduu duhur yahay duhur uu niyooday hadduu soon yahay ramadaan uu u niyooday hadduu qalle yahay soonka uu qallanimo u niyooday hadduu nadar yahay uu nadarnimo u niyooday soonka uu noocaa u niyooday kaas uunbaa la rabaayo ishtiraad tacyiini lmanwiyi ayaa jumlada aynu ka qaadanayna waana qodobka koobaad shayga in la cayimo weeyi kolka waa inaad salaadii duhurnimona u niyooto faralnimona u niyooto ama salaadii waa inaad duxanimona u niyooto sunnanimona u niyooto xukunkii sunanimada ahaa iyo salaada nooceegii sunatu duxada ahayd haddaad duxa tukanayso salaadnimada guudna waa ficilkiiyo ficilkeegii salaada ahayo inaad tukanaysana waad niyoonaysaa oo inama alacmaalu biniyaati bay ta hore ficilku tahay labadanina waa tacyiinkii dambe wey wa inamaa likulli imri'in qof kaste uunbuu u sugnaaday sawaabu maa kii ajrigiisa nawaahu uu niyooday ka uu niyooday gaar ahaantiisa uu niyooday ajrigiisii ilaahay agtiisa ayuu ka helayaa oo ilaahay baa u kaydinaya haddaba culima qodob labaad oo jumladan laga faa'iidaysanayo ayaa jira ilan saddex arrimood bay sheegaysaa baynu nidhi qodobka labaad ee laga faa'iidaysanayaa mancul istinaaba baa la yidhaahdaa in niyada wakiil ad samaysato oo tidhahdo ar waan daalanahaye anna allaahu akbar baan salaada odhan adna ii niyo inaad tidhaa lagaa yeeli maayo oo qof inuu kuu niyoodo niyada aad wakiilato lama ogola jumladanaana diidan jumladii hore ma diidana oo jumladii hore markayna tidhi inama alacmaalu biniyaati camalladu niyay u baahan yihiin niyada ama adigu niyo ama qof kula joogood u wakiilatay ha kuu niyoodo jumlada hore ma diidana laakiin tan dambe ayaa diidan niyadu taada unbaa laguu ogol yahay qof kale wuxuu kuu niyooday waxba ha tirsanin baa lagu leeyahay tusaale ahaan waxaa la diidayaa inaad tidhaa waan soomayaaye anna soonka adigu ii niyo anna aan soomo waaniyo ma toosi karaya xilligii la niyoonayey ee waan hurdayaaye hebelow adaan kuu wakiishaye anigoo hurda inaan soomayo ii niyo hebel baa soomayo u niyoonayaadhe saa lagaama yeelayo zakada ka bixinayaa inuu zakada yidha war adna zakadaydii baan dhiibiyoon bixin adna ii niyo inay zakadaydii tahayna sadaqo kale ahayn ama dayn laygu lahaa inayna ahayn ii niyo taa lama ogola laakiin haddii aad zakada qaybinteeda lafteeda wakiilato oo hebelow zakada iga bixi aad tidhaa niyadana tafwiid waad ku samayn kartaa sida inoo iman doonta sideebay haddaba jumladani u diidaysaa in niyada wakaalad la geliyo oo qofku uu yidhaahdo niyada waan wakiishay hebelw waxaa ii qabo bal u fiirso adigu tarkiibka u fiirso ama qaabka aanun macnaynayno u fiirso waxaad arkaysaa wakaalada inaan la ogolayn waxaynu nidhi wainamaa likulli mri'in qof kaste uunbuu u sugnaaday maakii nawaahu uu niyooday isagu isagu kuu niyooday qof kale kuu u niyooday ma helayo kuu isagu niyooday unbuu helaya kolkaa niyadan in qofka laftiisa ay ka timaado ayaa la rabaa mancul istinaaba ayaa la yidhaha waa xukunka labaad ee jumlada aynu ka qaadanayno niyada in wakiil la samaystaa ma dhacayso oo lama ogola afar mas'alo ayaa lasoo reebay ama mas'aladan afar baa laga soo istinooday afarta qodob ee lasoo istinooday ama lasoo reebay ee niyada in istinaabo loo ogol yahay ama wakaalad la samayn karayo waxay kala yihiin kow tusaale ahaan ilmaha yaree sabiga ah marka xajka la geynayo dee waa sabiyo maba garanayo niyo iyo xajtoona ma garanayo kolkaa weligiisa ama aabihii ha ahaado ama awowgii ha ahaado ama wesigiisa ha ahaadee qofkii kolba weliga u ahaa ayaa u niyooni ilmahaa yar oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam gabadh baa ilmo yar intay usoo saartay ayay rasuulka weydiisay alihaadaa xajun bay ku tidhi nebi maxamedow ilmahan yari xaj ma leeyahay rasuulku wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam nacam walaki ajrun haa isagu xaj buu leeyahay adiguna ajri baa kuugu sugan oo ajri dheeraada buu ilaahay ku siinaya haddaba ilmahaa yar maadaamuuna niyadii la baashiri karaynin weligiisa ayaa hawsha oo dhanba u hayn jiray oo macal xoolihiisa u hayay oo macal cibaadada isaga lagala xidhiidhayey oo isagaa lalahaa dee toddoba jirna wax ku amar toban jirna ku ulee weligiisii kolka horeba mas-uuliyadiisaa macal khayrka iyo cibaadada ah u hayay unbaa la odhanayaa u niyo ilmahaa yari xajku wuu u jiraa sidaa rasuulku sheegay waxaana weeyi niyadii weligiisa ayaa ula yimid oo weligii ayaa u niyoonaya niyada waa masalo laga soo reebay mas'aladeenan masalo labaadoo lasoo reebay baa jirta masalada labaadee lasoo reebay waxa weeye tusaale ahaan ninku hadduu gabadh ahlu kitaaba guursado oo muslimad aan ahayn diinteennu way ogoshahay asal raggu inay guursadaan dumar ahlu kitaaba oon muslimad ahayn oo walmuxsanaatu min anisaai buu ilaahay ina leeyahay dumarka muxsanaadka ee dhowrsoon ee ahlu kitaabka ah waa laydin ogol yahay baa laydin yidhi laakiin dumarkeenna looma ogola rag aan muslimiin ahayn ahlu kitaabba ha ahaadaane inay guursadaan looma ogola waayo waxaa la og yahay gabadhu inay ninkeega diintiisa qaadanaysa ayaa la og yahay oo ninkeega dhaqankiisa qaadanaysa ayaa laog dhab uu bedeli karayo ayaa la og sidaasaan dumarka loogu ogolayn ragga ahlu kitaabka ah laakiin ragga waxaa loo loo ogol yahay dumarka ahlu kitaabka haddaba gabadha ahlu kitaabada ee muslimada aan ahayn caade hadday ka timaad ilan dumarku caade ayay leeyihinoo dhiig baa ka iman kare dhiiggaasi markuu ka yimaad xilliga dhiigga ay ku jirto ninkeegu gogol kulama kulmi karo oo ilaahay baa qur'aanka inagu yidhi yas'aluunaka can lmaxiidi qul huwa adan factazilu nisaaa fi lmaxiidi buu rabbi leeyahay ka dheeraada dumarka wakhtiga ay caadada ku jiraan ka dheeraada oo haw dhowaanina ilaa intay ka dahaaro qaadanayaanbuu rasuulku yidhi haddaba dahaaro qaadashay aayaddaasi ku xidhay markuu ninku xaaskiisa la kulmayo gabadhu inay maydhatay dahaaro qaadatay ayaa loo baahan yahay gabadhani ahlu kitaabad bay ahayd oo muslimad bay ahayd hadday maydhato way isqooqoysay uune ma dahaaro qaadan karto oo niyadiiba dee aan ka asaxaynin waayo niyada qofka ay ka asaxayso waxaa loo baahan yahay qof muslima inuu yahay unbaa niyoon kara haddaba gabadha noocaasa een muslimada ahayn ninkeegaa u maydhi isla isagaa u niyooni isagu markuu u niyoodo litaxila lahu buuna ula niyoonaya inay xalaal u noqoto ayuu ugu maydhi ilan haddii la yidhi gabadh ahlu kitaabada waad guursan kartaa haddana la odhan maayo markay caadadu ka timaado xaaraan bay kaa tahay weligeedba ilan iyadii caadadii ka kor noqon mayse oo muslimadba maaha oo niyadiibaa ka maqane dee kol haddee caadadu ka kor noqon weyday adigiina reer halkii reernimadiibaad ku weyday lama odhanayo waxaa laleeyahay adigu u u niyo niyadaasaa loo ictibaarinayaa inay u jirto waa niyo qofku uuna lahayn oo haddana loo ictibaariyey waayo gabadhii ma niyoon ninkiibaa niyooday haddana gabadhiibaa maydhatay oo maydhigii loo ictibaariyey waa qofka oo niyadiis qof kale uu u niyoonayo ayay masaladaasina tahay waana masalada labaad masalo saddexaad ayaa lasoo istinooday ama lasoo reebay oo masaail masaladan ama qaaciidadan iyo jumlada labaad ee xadiidka laga soo reebay masaladaa saddexaad waxa weeye qof dhintay ayaa lacag laguu dhiibay oo kasoo xaji baa lagu yidhi ama qof nool oo curyaan ah ama xanuunsanaya oon la rajaynayn inuu bogsado ayaa ku yidhi intuu lacagtii bixiyey iga soo xaji buu ku yidhi xajkii baad sidii ku tagtay markaad xajayso dee labeyk allaahuma canshub ruma baad odhan e, can shubruma oo kale ad odhan oo hebel baan ka xajayaabaad niyooni hebel markaad ka xajayso acmaashaa aad samaynayso iyo xajkaa aad la imanayso dhammaan waxa loo ictibaarinaya oo yeelanaya ninkii lacagta bixiyey ninkii lacagta bixiyeyba xaj kale niyadana isagu ma lehe adiga ayaa niyooday oo masaa'ilkan xajka qofka in laga xajayo waa la ogyaho waatana way sugan tahay xataa soonkana dee waa laga soomaa qofku haduu dhinto saama canhu weliyuhu baa jira walow qadiim iyo jadiid ay masalada isku khilaafeen in laga soomayo iyo in raashin laga bixinayo waa masale la isku hayo muctamadku laakiin waana laga soomi karaa raashinna waa laga bixin karaa qofku haddii uu soon isagoo lagu leeyahay uu geeriyoodo soonka laftiisa waa laga soomayayo waad aragtaa sidoo kale salaada ma dhici kartaa in qofka laga tukado qofka in salaadii laga tukado oo qof halkaa iska jooga ad adiga wareelow iga tuka inuu ku yidhaahdo ma dhici kartaa maya bay yidhahdeen salaada lama ogolo ilaa haddii laga tegi waayo hal meelaa la arkay salaad qof laga tukanayo halkaa meeshuna waxa weeye qofka kaa xajaya ee adigoo curyaana aad tidhi war hebel hoo lacagtano waad kiraysatay hoo lacagtano iga soo xaji baa tidhi lacagtiibuu qaadayoo xajkiibuu aadayo uu kaasoo xajayaa xajka waxa ku jira laba ragcadood oo khalfu maqaami ibraahim lagu tukado ayaa jira watakiduu min maqaami ibraahiima musalan buu ilaahay leeyahay marka la dawaafee dawaafku dhammaado labada ragcadood ee maqaamu ibraahim gadaashiisa lagu tukanayo dee adigu markaad tukanaysid adigu yeelan maysid qofkii lacagta kaa soo bixiyey ayaa yeelanaya labadaa ragcadood ajrigoogii iyo abaalkoogii adigiibaa tukaday salaadanna a tukatay adigu melihide qof kale ayaa iskale oo dee xajkii unbay taabicu tahay oo xajkay iskala socota ayay culimadu yidhaahdeen masalada saddexaad ee qaacidadan laga soo reebay ama laga soo istinooday waa masalada ninkaa laga soo xajayo ee loo niyoonayo ee isagu aan niyoonaynin masale afraad ayaa iyaduna mustanaa ah oo isla qaaciidadan laga soo istifnoonaya ama laga soo reebaya masalada afraad waxa weeye ninku hadduu zakada kuu dhiibo uu ku yidha ah, xoolahani waa zakadaydiiye adaanku wakiishaye iga bixi niyadana tafwiid buu la iman oo wuu kuu wakaalani markuu kuu wakiisho uu niyoodo inaad adigu kolkaa dee sakadana bixiso kana niyooto sidii ayaad ula imani niyadii sakadiina aad u qaybin niyadan iyo sakadanba qofkii ku wakiishay baa yeelanaya waa niyadii oo layswakiilanayo ilan haddii qofku uu kolkaa aad ka niyoon weydo wixiisii inuu yahay dee adaaba isku qori karoo ka dhigi kare sakadaadii ama adaaba sadaqo ka dhigan karaya ama adaaba dee si kale iskugu qorayo ma ogtahay kolkaa qofkaa waad ka niyoon niyadaasina sax bay noqon afartaa mas'alaba waxaa laga soo istinooday jumlada labaad ee xadiidka wa inamaa likulli mri'in qof kaste uunbuu u sugnaaday sawaabu maa kii sawaabkiibaa u sugnaaday nawaahu uu niyooday kolba kan uu niyooday sawaabkiisii qofku isaguunbaa helaye cid kale oo la helaysaa ma jirto niyadu haddaba waa muhiim bay niyadu tahay aad bay muhiim u tahay aqwaalulculamaa haddaynu u gudubno jumlada hore markaynu eegayno awaluljumla markaan eegayno inama alacmaalu biniyaad afarta madhab haddaynu eegno imaamu shaafici iyo imaamu axmed iyo imaamu maalik saddexduba waxay yidhaahdeen hanaloo soo qadaro inamaa sixatu lacmaali biniyaati camalladu waxay ku asaxaan uun niyo oo markaad niyooto unbuu camalkaagu saxiix noqonaya haddaad soonka aad niyoon weydo sax noqon maayo haddii zakada aad niyoon weydo sax noqon mayso haddii aad salaada niyoon weydo sax noqon mayso haddaad ictikaafka niyoon weydo sax noqon maayo wax alla wixii aad eg inama alacmaalu biniyaati baa lagu leeyahay camalku wuxuu kuu jirayaa oo keliya uun marka aad niyooteed niyo la timaado uunbuu camalku kuu jiraya mar kaluu kuu jirayaa maba jiro saddexda imaam inamaa sixabay soo qaateen jumhuur lxijaaziyiin nimankii qur-aanku uu luqadooda ku soo degay ayaa raacsan oo sixahana loogu soo qadara bay yidhaahdeen madaahibkii abu xaniife oo qura unbaa madaahibka halkaa isagu yidhi ani sixo yaan la iisoo qadarin ee kamaal ha la iisoo qadaro oo abu xaniife wuxuu leeyahay inamaa kamaalulacmaali biniyaati buu leeyahay camalka kaamil noqoshadiisu niyo ayuu ku salaysan yahay haddaba marka la eego jumhuurta iyo abu xaniifa waxay ku kala duwan yihiin abu xaniifa wuxuu ku haddaad weysaysato oo niyada aad iman weydo kamaalkii uunbaa kaa maqan dhammaystirkii camalka uunbaa kaa maqanoo ajrigaagii unbaa hoosu dhacaye weysadaadu wey jirtaa buu abu xaniifa ku jumhuurta saddexda imaam iyo culimada kalena waxay ku nin foolfool dhaqday baa tahaye nin weysaystay ma tihid marka aad maydhanayso sida oo kale haddaad niyada ka tagto abu xaniifa wuxuu ku leeyahay kamaalkii unbaa kaa maqan ee waxba camalkaagii looma waayayo kamaalkii unbaa kaa maqan eh wax alla wax loo waayayaa ma jiro ayuu abu xaniifa ku leeyahay jumhuurtuna waxay ku leeyihiin maydhiba kuuma jiro e eh, nin qabowsaday baa tahaye ku celi waa sidaasoo kale ayaa layskugu hayaa haddaba runtii masaa'ilka cajiibka ah waxa ka mid a ah. waa aimadani waa aimadeenii selafka weeyaan aimadeenii selafka weeyaan aimada xadiidka sidan dalaaladan iskugu haysa ama iskugu qabatay walow hadda ayaamahan dambe aynu maqallo rag nin hadda nooloo ku odhanaya ana selef baanahay ahay aimadaasina selef ma ahayn ama shaafici baan selef ahayn oo hebel baan selef ahayn rag waktigaas ayuu ku leeyahy waa aqwaal iska yidhi uun aniga aqwaashayduna waa aqwaashii selefka e qaada ama sheekhaygu waa selef o aqwaashiisu waa aqwaashii selefka kolkaa maba khaldamayo waa waxyaabaha laga naxo ee aakhiru zamanka aynu hayno ayay ka mid tahay wax dad waaweyn oo caqli leh iska daa dad aqoon leh dad caqlileh wax lagula hadlana xaqiiqatan ma aha masalada ama xadiidka muhiimadiisa markaynu doonayno culimadu waxay isweydiiyeen rasuulku inama alacmaalu buu yidhi inama alafcaalu muxuu u odhan waaye inama alafcaalu ficilada muxuu odhan waaye oo acmaasha un u yidhi waxay culimadu ku jawaabeen inama alafcaalu hadduu odhan lahaa macalniyada ayaa niye u baahan lahayd macalniyada ayaa niye u baahan lahayd kolkaa niyadu niye uma baahna waayo waxa ka dhacaya waxa la yidhaha dawr iyo tasalsul oo oh, niyadani hadday niye u baahato ta kalena ay niye u baahato ta kalena ay niye u baahato waxaan sooba xidhmaynin baa meesha ka dhalanaya niyadu niye uma baahna baa la yidhaahdaa asal acmaasha waa la qaybiya waxaa la yidhaha acmaal badaniya faqad iyo acmaal qalbiya faqad iyo acmaal murakab ah ayaa loo qaybiya bedeni iyo qalbi iyo murakab ayaa loo qaybiya bedeni faqad inta badan niyo uma baahda sida dee nijaasada iska maydhigeega oo kale sida loo badan yahay qalbiga laftiisu niyo uma baahdo oo sida rumaynta ilaahay aad rumaynaysa iyo tawakulka iyo niyada lafteeda iyo waxyaabaha qalbigii waxba niyo kale uma baahna murakabku niyo wuu u baahan yahay oo camalku markuu murakab noqdo niyadu waa lagama maarmaan waxaad jidhkuna uu samaynayo qalbigana aad kala imanaysid niyo lagama maarmaan bay kuu tahay acmaasha murakabka ah sida salaada iyo weysada iyo de waxa lamidka ah niyo waa lagama maarmaan haddaba inama alafcaalu waxa loo odhan waayey oo inama alacmaalu loo yidhi afcaasha niyadii baa soo geli lahayd afcaashii quluubtaa soo gelaysa laakiin acmaasha waxaa la yidhaha camal waxaa la yidhaha camaljawaalix oo bedaniga ayaa loo yaqaanaa acmaashan bedaniga ah ayaa loo yaqaanaa ee jawaarixda iyo xubnaha laga samaynayo afcaashana macaltii qalbiga ayaa soo gelaysa xadiidkeenna waxaa ka hadlay sheekhii abi daauud la odhan jiray ilaahay khayr ha siiye wuxuu yidhi diinta marka laba isle eg laga dhigo laba isle eg marka laga dhigo waa nisfulcilmi buu leeyahay sheekhaasi xadiidkani waaba nisfu lcilmi oo labadan jumle ee rasuulka uu inagula hadlay inama alacmaalu biniyaati wainamaa likuli imri'in maa nawaa labadaa jumlo waa nisfu lcilmi cilmiga diintaba kala badh badh baa halkan ku qoran buu kuleeyay nus baa halkan ku qoran markaynu doonayno waa abi daawuud baa sidaale kol muxuu nisfulcilmi u yidhi waayo waxaa la yidhahdaa acmaasha waxaa loo qaybiyaa wax eh, dee carabka laga odhanayo iyo wax qalbiga laga samaynayo iyo wax xubnaha laga odhanayo waxi qalbiga ayay kolkaa niyadu xidhiidh la leedahay markaa imaamu shaafici baa xadiidka ka hadlay imaamu shaafici wuxuu yidhi xadiidkani waa ulusulcilmi buu yihi cilmigeenna marka ama ulusulfiqhi dhe ama ulusulcilmi dhe cilmigeenna marka saddex isla eg loo qaybiyo qayb kamida ayuu xadiidkani ka hadlayaayo waa saddex dalool marka diinta laga dhigo dalool kamida ayuu xadiidkani sheegayaa buu yihi imaam lbayhaqi oo sheekhii la yidhi ashaafici nin kaste gallad ayuu ku leeyahay bayhaqi mooyaane bayhaqi wuxuuba sigay inuu shaafici gallad ku yeesho bayhaqigaa sheekha aqoontaa leh ayaa ka hadlay hadalka imaamu shaafici ayuu tacliiqiyey wuxuu yidhi waxaa ulusulcilmi loo yidhi xadiidkan acmaashiibaa saddex qaybooda waxaa xubnaha laga samaynayo iyo waxaa carabka laga samaynayo iyo waxaa qalbiga laga samaynayo waa acmaasha iyo aqwaasha iyo waxyaabaha qalbiga ee niyada ah acmaasha kolkaa qayb kamida welibana saddexda qaybood qaybta ugu culus ayayba niyadu tahay oo waxa la niyoonaya waa qaybta ugu culus ee ugu miisaanka badan ee ugu muhiimsan buu leeyahay imaamu shaafici waa ku noqday xadiidkeennan mar labaad buu ka hadlayo wuxuu yidhi toddobaatan baab oo abwaabta fiqhiga ah ayuu isla xadiidkeenani gelayaa buu imaamu shaafici yidhi toddobaatanka baab bay culimmadu eegeenoo waxay yidhaahdeen abwaabta guud marka la eegayo ayay toddobaatan noqonaye toddobaatan wuuba ka badan yahay baa la yidhi xadiidkani toddobaatan baab waa haddii furuucda lasii eego dahaaro iyo salaadoo qudhaaba toddobaatan ku dhawaanaya intuu ka gelayo waayo wuxuu kaaga baahan yahay weysaysigiibaa u baahan oo maydrigiibaa u baahan oo tayamuumkiibaa u baahan tayamuumkii janaabada u baahan tayamuumkii weysada u baahan oo salaadii waajibka ahayd baa u baahan oo tii sunnaha ahayd baa u baahan oo imaamnimadiibaa u baahan oo ma'muumnimadiibaa u baahan oo qasrintiibaa u baahan oo jamcintiibaa u baahan niyadu waa muhiim weeye abwaab aad u tiro badan ayay niyadu gelaysaa gaar ahaan marka la eego cibaadaadkaa ugu badan waxyaabaha ay niyadu gasho waxaa la yidhi mucaamalaadka xaggooga wixii sariix ah niyaa gasho la odhan maayo waxyaabaha sariixa ah niyaa gasho la odhan maayo oo ninku hadduu xaaskiisa ku yidha ah, gabadhay waan ku furay dee maxaad uga jeedeed niyeysnayd la odhan maayo waayo hadalku waa sariixo niyo uma baahna waana mucaamalo laakiin kinaayada ayaa xagga mucaamalaadka niyada u baahan oo ninku hadduu gabadha ku yidha ah, gabadhay xor baa tahay ama reerkiini aad hadduu ku yidhaahdo hadalkaasi waa hadal maldahanoo sarbeeba ninkii ayaa la odhan maxaad uga jeeday niyadaadu maxay ahayd hadduu furiin yidhah markaa furiin buu hadalkaasi noqonaya hadduu furiin odhan waayana furiin noqon maayo oo mucaamalaadka waxyaabaha kinaayada loo yaqaano ayaa niyo u baahda oo mucaamalaadkana waxyaabaha kinaayada a niyadii waygeli cibaadaadkiina waygeli waxyaabaha mubaaxa ana niyadu way gelaysaa oo waxa mubaaxa cibaadayba u bedeshaaba hurdadan aan seexanayno markaad niyooto inaad ugu cibaadaysanayso ilaahay dee inaad ugu xoogaysanayso cibaadada ilaahay markaad niyooto inaad ugu xoogaysanayso cibaadada ilaahay dee cibaaday hurdadii noqon niyadaasaa cibaado u bedeshay markaa tusaale ahaan cunadan aan cunayno iyo cabiddan aan cabayno marka aad niyooto inaad u xoogaysato oo taqawiyan lilcibaada marka aad niyooto waxa lagu leeyahay maxay marka aad niyooto taqawiyan lilcibaada dee cunadii lafteediiba cibaado kuu noqonaysa oo waxyaabihii iska mubaaxaadka ahaa fadhigan aynu fadhino dee nina wuu iska fadhiisanaya un nina masaajid buu joogaayo ictikaaf niyo buu is odhanaya oo fadhigiibaa cibaado u noqonaya kolkaa niyadu cibaadooyinka way gashaa mucaamalaadkana waxyaabihii kinaayada ahaa way ka gelaysaa mubaaxaadka laftooda way gelaysaayo cibaado ayay inooga dhigaysaa haddaba markaynu doonayno meelaha ay culimadu iskugu sii qabteen ee welibana khilaafka iyo wararka badani uu ugu jiro ee isla jumladan ama xadiidkan ay ka hadlayaan aad buu u tiro badan yahay wainama alacmaalu bniyaat wainama likuli imriin ma nawa waxaa ka mid a nin ayaa kabaha u xidhay oo u diyaargaroobay inuu zina sameeyo dembiga zinada ah inuu sameeyo ayuu u diyaargaroobay go-aan bay ka noqotay caawa inuu xuma sameeyo isagoo qasadkiisu xuma samee ah ayuu habeen bay ahaydoo meelaha luuqluuqa isagoo maraya ayuu gabadh taagan arkay meel madow gabadhiibuu ku dhegay uu qabsaday gabadhi dee ninbuu ahaayo uu ka xoog batayoo gabadhii wuu qabsaday oo wuu kufsaday nasiibka ilaahay wuxuu qadaray gabadhana ilin xaaskiisiibay ahayd isagu laakiin markii uu xumaha dee xuma unbay ka ahayde reerkaagii u tag isaga kama ahayn hawshii wuu dhammaystay ama iyadu ha garato ama iyadu yayna garanin hawshii wuu dhammaystay hawshii mar alla markuu dhammaysto ninkaama waxaynu odhanaynaa wuu zinaystay mise waxaynu odhanaynaa reerkiisiibuu la kulmay niyadaa la eegayaa niyada ayaa la eegiyo horta qofkanuu la kulmay xaaskiisii bay ahayd laakiin isagu xaaskiisii nimo ulama kulmine dee zino iyo xumo sameebuu ula kulmay kolkaa wuu qasbayey niyadiisiibaa la eegayaao ninkaasi waa dembiile baa la qoraya dembiile ninkaasi weyaan ilaahay agtiisa waa dembaabay waayo inama alacmaalu biniyaati camalka waxaa la eegayaa uun niyadu waxay tahay baa la eegaya oo muhimadu iyo muhimadda ugu muhiimsani waa niyadaadan isagoo reerkiisii u tegay baa haddana loo qoray maxay dembiile loo qoray waayo niyadii baa la eegay talow haddaba dembigiisa ma kabiiraa lagu qaadi ma sakiiraa lagu qaadi ma mutawasit baa lagu qaadi sheekh ibnu cabdisalaam la odhan jiray oo kale wuxuu qabaa mutawasit in lagu qaadayaan kabiirana ahayn sakiirana ahayn ayaa aakhare ciqaabtiisa la marin doona ayuu leeyahay oo wuxuu la yahayba niyadiibaa dee ilayn qabtaye ninkan wuxuu la yahay ninkani kii tusaale ahaan oo kale qaatilka ahaa iyo kii maqtuulka labadii muslimiinta ahaa ee dagaalamayey rasuulku waa kii xadiidkii saxiixa ahaa yidhi alqaatilu waalmaqtuulu humaa fi nnaari ka wax dila iyo ka la dilo labaduba waa ahlu naar saxaabadu waxay yidhaahdeen ilaahay rasuulkiisiiyow qaatilka garanay sala allahu calayhi wasalam qaatilka ka wax dilay garanay oo naf buuba tegsiiyey oo dhiig buu faraha la galay saasuu naarta ku mutay ka la dilay maxaa loo cadaabay bay yidhaahdeen ilan isaga naftiisii baa la dilay waxna ma dilin adduunkii baa laga kaxeeyey waad aragtaayo waa nin idiloo la dilayba isaga maxaa lagu naaray maxaa lagu cadaabay rasuulku wuxuu ku jawaabay sal allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa nin ku dadaalaya inuu saaxiibkiisa kala dilo waa lagaga horeeyey uun niyada casiime ayay ka noqotay inuu dilkan la yimaad kadibna waa laga gaadhsiiyey niyadii kaasoo kaleunbuu la xeer yahayo sidaasoo kale sida kaaba niyada loogu qabtay saasnbu kaasunbuu la xeer yahay haddaba ninkan markuu isyidhi xaaska zinayso ee xaaskiisii uu la kulmay talow waa kanoo waa dembiile e ma ma ficilkuu dembiile ku noqday mise niyada iyo qasadkan xumaha uu qastay niyada iyo qasadkan xumaha uu qastay ayuu dembiile ku yahay waxa kasoo horjeeda bal hadda u fiirso nin baa reerkiisa safar kaga maqan isagoo safar ku maqan oo reerkiisii safar kaga maqan ayuu goor habeena soo galayoo ama maalin buuba soo galay ama safarba kuma maqnayn adu gurigiisii buu yimid caruurtiioo huruda iyo gabadh ag huruda ayuu u yimid dee xaaskiisun baana guriga joogtay oo caruurta seexin jirtay gabadhii ayuu isagoo xaaskiisii moodaya reerkiisii moodaya ayuu la mucaamalooday oo gogol buu kula kulmay ilayn gabadhii maba ahayn ilayn xaaskiisii wayna dhacdaayoo dadkeenna way ku dhacdaa daday ku dhacday anaaba garanaya kolka waxa weeyaan waa suuragal inayna dee qof kaloo soo wareegtay ama gabadh kaloo ehelka ah ayaa caruurta seexinaysa gabadhiina waxaa laga yaabaa inay hawl kale ama ay caweynayso ama ay si kaleba dee hawl kale ay hayaan ay dumar la joogtaa laga yaaba haddaba ninkii markii caruurta qofkii ag hurday uu la kulmay uu hawshii dhammaystay ayuu ogaaday inayna xaaskiisii ahayn gabadhan uu la kulmay gabadhan inay xaaskiisiiba ahayn anuu nin sadohdii la kulmayba ayaa la ii sheegay ninkii la kulmay ayaa ii sheegay oo yidhi sadohdo caruurta seexinaysa ayuu la kulmay ninkaasi dee islaantiisiibuu moodayey kolba waxaa jira haddaba ninkaasi dembiile ma aha waayo inama alacmaalu biniyaati weeyo shaqadan uu sameeyey isaga niyadiisu xaaskaaga u tag ilaahay ajri buuba dee uga qorayeye xaaskaaga u taguunbuu islahaa laakiin isma lahayn dee xuma samee inama alacmaalu biniyaati markaa camalka niyada uunbaa loo eegayaa oo wax alla wax dembiya oo ugu jira hawshaasi ma jirto waxaa masalada lamid ah ama la xeer ah ama la xukun ah hadduu ninku hudheel galo uu yidha war galaas khamraa ii dhiib caagad khamraa isiiga iibi buu yidhi kolkaasa caagad biyaa ah laga iibiyey isagoo isle waa khamro ayuu isku qabtay hadda waa biyu cabayaa ninkaasi waa dembiile waa dembiile ninkaasi oo biyu cabaye ma biyuhu ku dembaabay may biyaha kuma dembaabin ee niyadiisa ayaa ah khamri cabaa ka go'nayd khamrinimuu u cabay tii ayaa lagu ayuu dembiile ku yahay oo inamal acmaalu biniyaati weeyaano camalkan qabatay cabiddan qabatay niyadaadii baa lagu eegayaa waa waa dembiile ninkaasi hadduu sidoo kale waxa cagsi u ah oo hodheel galo uu yidhaa war iga iibi caagad biyoah oo caagad khamr caagad sharaaba ah, iga iibi bu caagad khamraa ah baa laga iibiyey khamradii ma yaqaanin kani khamraba ma arag khamradiibuu u cabay sharaabnimo sharaab buu moodayay oo sharaabnimo u cabay dee ninkaasi dembiile ma aha waayo ka u qariyey ee ka iibiyey ayaa dembiga yeelanaya isaga laakiin waxaa u taalla uun inama alacmaalu binniyaati baa u yaalla camallada oo dhani waxay ku xidhan yihiin ama waxa muhiim ka ah waa niyo niyada ayaa camallada muhiimka ah wa inamaa likulli mri'in qof kaste uunbuu u sugnaaday hawaabu maa kii hawaabkiibaa u sugnaaday nawaahu uu niyooday kolba kii uu niyooday hawaabkiisa iyo ajrigiisa ayuu helaya haddaba halkan waxa ka soo baxday inay niyaduba ay khatar tahay oo ay ka sarayso waxyaabo badan acmaasha marar badan bay niyadu ka saraynaysaa waxaynu ognahay ama aan dareemaynaaba ilaahay ahlu jannaha inuu jannada ku waariyo ahlu naarkana in naarta lagu waariyo ilaahay cadaalad weeyaane haddaad tidhaha ahlu jannaha waxaa jannada loogu waariyey waa bifadlihi ahlu naarka maxaa naarta loogu waariyey ilan lixdan sanuu ninkani noolaa lixdan sanuu ilaahay caasiyayey lixdankii sano uun maa la cadaabo inta dheeraadka a ah maa laga daayo maxaa loo cadaabaya inta dheeraadka ah waxa weeye niyadaa la eegayaayo sida kan khamriga cabis lahaa ama kan zinayse is ay dembiile u ahaayeen uunbaa kan mataqaana ah, gaalki ihi dee naarta waxa ku waara nin gaala wuxuu niyeysanaa in markuu noolaa haddaad weligaa noolaato dee sidanuun ahaw gaalnimadanun ku jir niyadii baa loo raacaya kan muslimka ee jannada lagu waarinayo jannada dee waa ilaahay fadligii laakiin markuu noolaa wuxuu niyeysnaa weligaa haddaad noolaato dee sidanuun ahaw dee niyada u raac markaa niyadii ayaa loo raacaya niyada qofku muhiim weeye ama aad iyo aad wax u qiimo badan weeyaan halkaa xadiidkii rasuulka ayaa inoogu dhammaaday salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi hal tusaale ayaynu doonaynaa oo niyada aynu ka bixinno inaynu la nimaad tusaalahaasi waxa weeye in markii acmaashii niyo ay u baahatay sow salaad ma soo qaadan karno sow soon ma soo qaadan karno sow xaj ma soo qaadan karno sow maydhi jidh la maydhanayo ma soo qaadan karno sow ma soo qaadan karno tusaale ahaan oo kale zake la bixinayo rasuulku wuxuu soo qaatay hijro waa tusaale markaa faman kaanat hijratuhu ila llahi wa rasuulihi waa camal camaladii niyada u baahnaa ka mid ah oo laynoo tusaalaynayo weeye waa tusaale rasuulku uu inoo keenay sala allahu alayhi wasalam culimada qaarkood waxay qabaanba tusaalahan hadda aynu arkayno ee hijrada rasuulku uu inoogu tusaaleeyey sal allahu alayhi wasalam waa sababtii xadiikaba loo sameeyey sababtii xadiika weeyaan saw qur-aanku ma lahaan jirin culimada tafsiirka ka warantaa sababu nuzuul waxa la yidhaha saw ma lahaan jirin sababu nuzuul sababtii aayaddu ay usoo degtay sa culimmadu may baxfihi jirin axaadiistuna sabab bay leeyihiin oo sababtii xadiiska loola yimid waxaa jiray nin muhaajir ummi qays la odhanayay ummi qays gabadh ummi qays la odhan jiray baa jirtay gabadhaasi waxaa suuragala gabadh qurux badan inay ahayd aad buu ixtimaalkaa isaga muxadisiintu way tilmaameen gabadh qurux badan inay ahayd laakiin ixtimaal kale ayaa jira gabadh hantilana way ahayd baa la yidhi laakiin waa ixtimaalkaasi inay hantil ahayd ixtimaal weeye gabadhaa nin ree maka ah ayaa jeclaaday umu qays nin ree maka ah ayaa isla gabadhaa jeclaaday gabadhii markuu jeclaaday way diiday inay isguursadaan gabadhii wayba hijrootayba ninkii ayaa haddaba hijradii la yimid oo isna maka intuu ka soo hijrooday ayuu ilaa madiine xaggeygii usoo kaco madiina usoo hijrooday markuu madiine soo aaday dadka wuxuu uga dhigay ilaahay dartiinuu hijroonayu dadka uga dhigay ujeeddadiisa qalbiga iyo niyadiisuna waxay ahayd gabadhii maka kugu diiday inaad ku guursato bal ka daba tag oo madiine hadday ku yeesho bal gabadha kusoo guurso ninkani gabadh buu u jeeday oo guur gabadheed buu u jeeday haddaba culimmada xadiidku waa xadiidkan sababtii keensatay weeyaan inama alacmaalu biniyaat wainamaa likulli imri'in maa nawaa faman kaanat hijratuhu hijradanaa niye u baahan nin baana lagu soo halqabsaday camalkan fiicayntuu la yimid niyadiisu ay xumayd ninkana lagu soo halqabsaday markaa gabadha magaceega lama sheegin gabadha magaceega eeg kunyadeeda umuqays baa la yidhaha umuqays gabadhu magaca bay lahayd gaarahe muxadisiintu magaceega caadi umay sheegin oo gabadhaa heblaayaa la odhanayey laguma odhanayo waxba lama sheegin gabadhaa walow ay magacaabeen ragga qaarkood yidhahdeen qayla ayaa la odhan jiray qayla qaylaa gabadha la odhan jiray bay yidhahdeen qayla ninkanna magaca ee sifadan muhaajir ummi qays ah unbaa loo yaqaanaaye oo waa muhaajir ummi qays ninkanie magiciisii lama sheegine waa la qariyey rag fara badani waxay yidhaahdeen sheekhii qasdalaani ee bukhaariga sharxayay markuu masalada ka hadlayey wuxuu yidhi ilaa wakhtigii saxaabada laga soo bilaabo ninkaa nin noo magacaaba ma hayno buu yidhi waa ninkaa kolkaa magiciisa waa la garan lahaaye diinteennu waa diin wax asturta oo wax qarisa qof hadduu dembaabo dee nebi maxamed kuma cadayn jirin hore hebelow ma odhan jirin intuu mimbarka fuule ayuu odhan jiray maa baalu qawmin rasuulka dhaqankiisu saasay ahayd maa baalu qawmin war dadka waxaa iyo waxaa ku kacayaa maxay u jeedaan buu rasuulku odhan jiray kolka iyaguna way ismaqlayaan waana la asturay oo lama magacaabin oo lama ceebayn oo lama khashifin iyaguna way arkaan diintii inay diiday waxaanoo dibbay uga joogsanayaan markaa dhaqanka diinteenna ayaa aninku hadduu wax yar khaldan ku kaco inaan hebel baasaa sameeyey la odhan ee in la yidhaha war dadka waxaa samaynaya ha daayaan in la yidhaah oon qofka la magacaabin waa dhaqanka diinteenna qasdalaani baa nin noo magacaaba ilaa hadda ma hayno buu yidhi ragga qaar baa yidhi ninkaa magiciisa waanu helay waxaa la odhan jiray xaaib bay yidhahdeen xaaib xaaboole ninka xaabada gura maxaa la yidhaha xaaib xaaibu leylin bay ba yidhahdeen carabtu kaxaabada habeenkii kaxaabada gura ee maska moodaya qori xaabe ee qabsanaya xaaibu leylin ninka khatarta u badheere bay yidhahdeen hada huwa xaaibu leylin waa xaabayste habeenkii xaabada soo gura ninkani kolkaa qori fiicanna wuu heli ku xunna wuu heli masiyo abeesana waa heli dee khatar buu qorka u saaray xaadib baa ninka lo odhan jiray bay ragga qaarkood qabaan laakiin waxaa loo badan yahay ninkaa magiciisu inuu xaadib ahaa arin sugan ma aha oo ma sugna xaadib baa la odhan jiray waxba odhan mayno oo ma sugna haddaba alfaada xadiidka balandib ugu noqono faman kaanat ninka ay ahaato hijratuhu hijradiisu ninka ay ahaato ilallaahi ilaahay iyo wa rasuulkiisa dartii ninka ay ahaato fa hijratuhu hijradiisu ilallaahi ilaahay iyo warasuulihi rasuulkiisa unbay ahaatay ninka markuu hijroonayo ilaahay iyo rasuulkiisa dartii u hijrooda hijradiisu ilaahay iyo rasuulkiisa dartii bay ahaatay baa layidhi jumladani sharax bay u baahan tahay waa jumladii saddexaad ee xadiiku uu lahaa waana tusaale rasuulkeenu uu bixiyey sal lahu alayh wasalam sharax bay u baahantahay horta hijro waa maxay hijro ereyga hijraa marka laga hadlayo alhijra luqadda waxaa loo yaqaanaa tarku waa ka tegid meel inaad ka tagtood meel kala tagto shareecadeennu hijrada waxay u taqaanaa mufaaraqatu daari lkufri ilaa daari lislaami khawfa alfitnati waa mufaaraqatu daari lkufri daarta gaaladu ay degan tahay wadanka gaalada inaad ka dhaqaaqdo ood iskaga tagto ilaa daarilislaami daarta muslimiintu ay degan yihiinna aad u kacdo maxaad uga tagtay ma ma waa mashaqadoon baa tahay hadda waktigeennin haddaad aragta nin wadan ka tegay oo wadan u kacay dee m wax diin ku saleeya maad aragteen wax may waa khawf alfitna in diinta laga fitneeyo markaad ka baqdo ubadkaagu inay fitnoobaan ooridaadu inay fitnowdo adigu inaad fitnowdo haddaad diintaada u baqdo diintu waa raasumaalka kolkaa meeluu raasumaalku kaaga gubanayo ribix lagama rajeeyee eh, haddaad diintaada u baqdo ama ehelkaaga diintooda aad u baqdo waxaa lagu leeyahay ka hijro waaba waajibba inaad hijrootaa waajibbay kugu noqonaysaa inaad ka dhaqaaqdo ood ka tagto markaa waxaa la yidhaha hijrada mufaaraqatu daari lkufri kufriga iyo gaalnimada daartiisa oo la faaruqo ilaa daarilislaami daar kaloo gaalo un looma faaruqayo daar kaloo muslimiina loo faaruqayo ilaa daarilislaam baa loo faaruqaya ujeeddaduna ma aha risqi iyo biilraadise waa khawf alfitna fitno ayaad ka baqaysaa inay diintu kaaga fitnowdo waxyaabaha wax laga naxaa ee aakhiru zamanka la arkay waxaa ka mid a nin wadankiisii oo muslimiina jooga oo wadan gaalo u tahriibaya tahriib buu u gelaya tahriib wuu u tahriibaya xataa uma dhoofayo dhoof caadiya wuu tahriibaya wuxuu u haystaa cizi iyo sharaf iyo karaamo iyo maamuus iyo waxbuu u haystaa waxa weeye waa dullinima halkayna dhaafaynin wey haddii caqliga haddii lagaa guumaysto caqliga haddii lagaa guumaysto waa khatar nin laba calool ma jiro ka halkaa joogaana intaad cunto in leegunbuu adiguna intan intaad halkan ku cuntumad halkaa haddaad tagtana aad ku cuni qof laba calool ma jiro waxa weye wuxuu ilaahay kuu qadarayna ama isagoo alaalaad heli ama isagoo aaraan ah isagoo alaala ah, ama isagoo wuxuu ilahay kuu qadaray ka badsan maysid laakiin ama xalaal ku shaqayso si fiicanoo waddankaagaad ka heli ama de hadduu ilahay waxaan kuu qadaray qadarka haddii lagu siiyey ama isagoo xaaraana ah shaqayso khiyaarka adaale xalaal iyo xaaraan saad ka dhiganayso adaale laakiin wuxuu ilahay kuu qadaray mar lay waayi maysid marnaba ma waaysid meelaad magac ku leedahay ood sharaf ku leedahay oo ubadkaaga aadan diintooda u baqaynin oodan adigu baqaynin oo bulshadu ay kula tarbiyaynayso ubadka oo ilmaha si cun usoo xiirto dadkao dhani ay ku qayliyayaan iyo meel lagu dhiirigelinayo xumaha oo ilmihii shaki lagu abuurayo oo ilmaha laftiisa iyo waalidka la kala dhexgelayo oo la odhanayo aabbaha muxuu qabtaa hooyadaa maxay qabataa goormaa lagu toosiya maxaa lagugu akriyaa maxaa lagugu shubaa oo qofka laga saxeexaya ilmahaba anagaale adigu ma lihid marka horeba ilmaha anagaala lagu odhanaya haddii dhaqaalo yaryo biil yar caruurta loo qoro hamoodin deeqsinimo inay tahay dee nin dad kaa qaatay maduunyu kaaga bakayli ilan dad baa lagaa saxeexdo lagu yidhi adigu ma lihide annaga dowladdaa iskale siday doonto halkay garatana dowladdaa dhigi kolkaa waxyaabahaasoo kale waa wax in laga hijroodo ay tahay weeyi hijrada diinteennu waxay u taqaanaa waa mufaaraqatu daari lkufri daarta gaalnimada oo la faaruqo ilaa daari lislaami daarta islaamnimadana xaggeega loo faaruqo khawfa alfitnati fitno ka yaab laga yaabayo darteed baana loo faaruqayaa wa xukmuhaa waajibun baa la yidhaha wa wujuubuhaa baaqin inay hijradu waajib ahaanaysa meesha diintu khatar ay kaaga gelaysaana waa arrin jiro weeye shan qaab bay hijradu u dhacday berigii hore diinteennu ay bilowga ahayd shan qaab ayay hijradu u dhacaysay mar maka ayaa laga hijrooday oo xabashida ayaa loo soo hijrooday alhijra min maka ila alxabasha way dhacday marka labaadna maka ayaa laga hijrooday oo madiina loo hijrooday waa alhijra min maka ila lmadiina waa tii labaad weeye ta saddexaadna wufuudulcarab wax la yidhaah baa oo qabaa'ilka carbeed reera idilbaa intay dalalkooga ka yimaadiin ayay madiine nebi maxamed ugu iman jireen markay diinta bartaanna wadanadoodiibay dib ugu celin jireenay diinta ku faafin jireen waa ta saddexaad ta afraadna waxaa la yidhaahdaa dad iska afraad ahaa ayaa jiray oo intay magaalada maka ka soo hijroodaan waa hijrada dabadeed hadda maka intay ka yimaadiin bay madiine iman jireen markay madiine yimaadiin ay tacaaliimta diinta bartaan ayay haddana maka dib ugu laaban jireen waa ta afraad ta shanaadna waa ta nebi maxamed uu qaaciidada guud inoogu tilmaamaye muhaajir waxa loo yaqaana ninka ka hijrooda wuxuu ilaahay nahiyey beenta inaad ka hijrooto xanta inaad ka hijrooto xumaha inaad ka hijrooto wax alla wixii nebi maxamed inaga nahiyey ee diintu ayna inoo ogolaanin qofka ka hijrooda kaa ayaa hijro la yidha waana tashanaad shantaa martabo ayay horta hijradu leedahay faman kaanad ninka ay ahaato hijratuhu hijradiisu ilallaahi ilaahay iyo wa rasuulkiisa dartii ilallaahi wa rasuulihi waa niyo wanaagsan baa looga jeedaa camal niyo wanaagsan ninka u hijrooda ilaahay usoo gargaaro rasuulkiisa usoo xiili buu u hijrooday waa ilaahay dartii fa hijratuhu ninkaa hijradiisu ilallaahi ilaahay iyo wa rasuulihi rasuulkiisunbay ahaatay halkan waxaa laga hadlay warniyo xadii intan dambe macnaheegu waa maxay af carabiga waxa la yaqaan mubtade iyo khabar marka lagu hadlayo soomaaligeenu dee adagoo qoran male saasaan carabi ugu soo halqaadanayna laakiin soomaali baan kuugu tusaalayn karaa af carabiga mubtade iyo khabar marka la arko ama shardi iyo jawaab marka la arko waxa la yaqaana inay kala duwanaadaan waxaad odhanaysaa maxamed wuu sooman yahay laakiin maxamed maxamed ma odhanaysid maxamed maxamed magacii un soo celin maysid shardiga iyo jawaabka marka la doonayana waxaad odhan hadduu roobdao dee roobbaa da-ay ha odhan hadduu roobdao roobbaa da-ay maxaa laga garanaya hadduu roobdao cagaar baa soo bixidhe eeg hadduu roobdao waa shardigii roobdiidan cagaar soo bixidduna waa jawaabkii hadduu roogdoo cagaar baa soo bixi baa la yaqaani laakiin hadduu roogdoo roobbaa da-ay hadalkaa macnihiisa aad maad ufahamtay hadduu roogdoo roobbaa da-ay kolka xadiidka intan yari waa maxay talow hadduu roogdoo roobbaa da-ay baa la moodaa sow maaha faman kaanad ninka ay ahaato hijratuhu hijradiisa ilallaahi ilaahay uu u hijroodo iyo warasuulihi rasuulkiisa uu hijroodo fahijratuhu hijradiisu ilallaahi warasuulihi ilahy rasuulkiisay ahaatay halkaa waad aragtiin inuu war ku jiro sow idinma muuqato warka ku jiraa xalku waxa weeye labada meelood waxbaa ka xadfan midba ta hore waxaa ka xadfanee shardiga ah faman kaanat hijratuhu qasdan waniyatan baa halkaa hore ku jira qasdan waniyatan baa halkaa hore ku jira faman kaanat ninka ay ahaato hijratuhu hijradiisu ilallaahi ilaahay iyo warasuulihi rasuulkiisa ay ahaato qasdan qasadka iyo waniyatan niyadu ka niye ahaan ilaahay dartii u hijrooday iyo rasuulkiisa dartii fa hijratuhu hijradiisu ila allahi wa rasuulihi bay ahaatay awaaban wa awaaban wa ajran halka dambana la raacinaya kolkaas shardiga iyo jawaabka waxa kala saaray awaaban iyo niyatan baa labada la kala socda ninka hijradiisu ay tahay xagga niye ahaan ilaahay dartii dee hijradiisii xagga awaab ahaan ilaahay bay agtiisa taallaa oo ilaahay buu ka helayaa awaabkeega iyo ajrigeega ilaahay buu ka helaya hadda waxaan u malaynayaa in la fahmay shardigii iyo jawaabkii meesha wada yaalay xalkoogii in la fahmay baan umalaynaya warkaasi waadix ma u egyahay mise horta anaa u qaatay waa waadix weey su-aal kale ayaa ku jiro jumlada aynu isweydiinayno su-aasha kale markaynu jumlada soo socoto gaadhna ayaynu isweydiinay insha allahu tacaala waman kaanat ninka ay ahaato saxaabadu waxay u badnaayeen ilaahay dartii bay u hijroon jireen saasaa loo hormariyey ka ilaahay dartii hijradiisu ay tahay waman kaanad ninka ay ahaato hijratuhu hijradiisu ninka ay ahaato lidunyaa adduunyo ninkay hijradiisu ahaato adduunyada oo yusiibuhaa uu soo shaqayn doono aw imra'atin ama gabadh ninka ay ahaato hijradiisu gabadha oo yankixuhaa uu soo guursan doono ninka adduunyo darteedu hijrooda ama gabadh uu guursanayo darteedu hijrooda fa hijratuhu ninkaa hijradiisu ilaa maa kii uunbay ahaatay haajara uu u hijrooday ilayhi xaggiisa uu hijrooday kuu u hijrooday uunbay uga ahaaday kii hore wuxuu ahaa kii ilaahay dartiisa uma aha kanina waa kii adduunyada ama gabadha u hijroonayay hadda waxaynu isweydiinaynaa waman kaanat hijratu lidunya lidunya laamkaas aan isweydiinaynaa waa maxay macnaha laamkaasi lidunya lidunya laamka ku jira waxay culimadu ku macneeyeen bimacnaa ilaa bimacnaa ilaa marka horeba maxaa layna soo lahaa waman kaanat hijratu ilallaahi ilaadiio kalunbu laamkani lamid yahay waman kaanat hijratu lidunya ilaa dunya adduunyo darteed ninka u hijrooda laamkani waa bimacnaa ilaa culimada qaar waxay yidhaahdeen laamkan lidunya ku jira waa laamu tacliil baa la yidha laamu tacliil baa la yidhaahdaayo sabab buu sheega cillo ayuu sheega waman kaanat ninka ay ahaato hijratuhu hijradiisu lidunya lijli dunya adduunyo darteed ama adduunye xaggeed buu hijrooday ama adduunyo darteed buu hijradaba u bilaabay labadaa qowl baa laamka la yskugu qabtay adduunyadu waa maxay adduunyadu sideedaba waa maxay adduunyada lafteeda laba qowl baa ku jira ereyga adduunyo ah ragga qaarkood waxay u yaqaaniin adduunyada wax kaste oo caalamul aakhira ka soo hadhsan oo makhluuqa oo ilaahay abuuray eeg masaajidkani waa adduunya markaa oo adigu adduunya tahay oo dhulkani waa adduunyo oo cirkani waa adduunyo oo hawadani waa adduunyo wax kaste oo aakhare ka soo horeeya oo makhluuqa oo alla abuuray dumarku waa adduunyo oo raggu waa adduunyo waxaasoo dhan bay adduunyo u yaqaaneen ragga qaarkood ragga qaarna adduunyada waxay yidhaahdeen dhulkan iyo cirkan iyo hawadan banaana udhaxaysa eeg dhulka iyo cirka iyo hawadan bannaan oo adigiyaa lagaa saarayaayoo adigu adduunye ma tihid lagu leeyahay markaa war adigu adduunye ma tihide dhulkan iyo cirkan iyo xoolahan dhex yaalla ayaa adduunyo la odhanayaabay kuleeyihin iyo hawadan laakiin dadkii iyo waxyaabihiyaan adduunyo la odhanin bay leeyihiin halkaasay la mareen adduunyo adduunyo ama waxaa tidha waa waxaa ilaahay abuuray oo dhan dheh waxaa ilaahay abuuray oo dhan ama ee de aakhara ka soo horaysa ilan addunya min aladna bay ka timid oo danaa wuu dhawaaday wey yadnu wuu dhawaanaya dunya waa gabadh waa tii dhoweyd ninkana adna baa la idhaha adna waa kii dhowaa adna waa ninka dhow dunyana waa gabadha dhow jamaceedana dunan baa laha dunan dunan kuwa dhadhowe dumarkaa ah, dunan dunan baa laydhaha sidii kubra kubar loo odhan jiray inahaa laixda kubar kubar fucal sidii loo odhanayay ayaa dunan loo yidhaahdaa markaa waa adduunyooyin markaad ka hadlayso weeye adduunyo haddaba waman kaanat ninkay tahay hijratuhu hijradiisu lidunya ilaa dunya adduunyo xaggeed ama lidunya lijli dunyan adduunyo darteed adduunyada oo yusiibuha uu soo shaqaysanayo adduunya uu soo shaqaysanaya ninka u hijrooda aw imraatin ama gabadh buu u hijrooday darteed gabadhoo yankixuha uu soo guursanayo adduunyadiina wuu shaqaysanayaabaa la yidhi gabadhiina wuu guursanayaabaa la yidhi halkani waa laba qodob nin adduunyo u hijrooday iyo nin gabadhu hijrooday buu rasuulku tilmaamay sal allahu aleh wasalam sababtuna maxay ahayd muhaajir ummi qays ninka loo yaqaan muhaajir ummi qays ninka loo yaqaanaa gabadh buu hijrooday laakiin adduunyo uma hijroonin waxay culimmadu yidhaahdeen dheeraad miyayna ahayn lidunyan yusiibuhaadu lidunyaa yusiibuhaadu dheeraad miyayna ahayn daalka lidunyaa wuu godan yahay riwaayooyinka qaar kasriye ayaa jira oo lidinya odhanaya lidinya dinya iyo dunya dunyaabaa fara badan markaa haddaba muhaajir umi qays shaqo uma hijroonine muxuu u hijrooday sida la og yahay gabadh buu u hijrooday inuu waxay ahayd rasuulku sow maaha gabadha inuu sheego adduunyuu inoo raaciyey waxa la yidhi ceeb ma aha qof haddaad shay u ballan qaaddood ku tidhaa xabad qalin aan ku siinood laba uga dhigto ma ammaan baad ku leedahay mise ceeb bay tahay waxa qofka waxaad u ballan qaadda inaad siinaysa inaad ka yaraysaa ceeba laakiin inaad wax ku dartaa ceeb ma aha rasuulka waxa ka mid a cilmiyada laga faa'iiday ee laga bartay jawaamiculkelimkiisa shay baa la weydiiniyo kii la weydiiyeyna uu ka jawaabi ku kalena wuu kuugu dari hadda xadiikani sabab buu lahaa baynu nidhi walow aan laysku wada waafaqsanayn sababtu way jirta muhaajir umqiis wuu jiraaye ibnu xajar wuxuu leeyahay fatxulbaariga markuu ka hadlayo inuu sababta rasmiga a yahay ma cadda buu leeyahay muhaajir umqiys gabadh buu hijrooday rasuulku wuu inoo sheegay kolkaaka gabadh hijroonaya wuxuu inoogu daray dheeraad oo ka adduunyo u hijroonayana wuu inoogu daray waa dheeraad dheeraad bay ku tilmaameen waxaa jira rasuulka waxaa la weydiiyey xadiidkii ay saxaabadu lahaayeen ilaahay rasuulkiisiio anagu baddaanu fuullaa biyo yaroo macaanna waanu haysanaa haddaanu ku weysaysano biyihii aanu cabaynay baa naga dhammaan eh ma ku weysaysan karnaa bay yidhaahdeen badda biyaheega ma ku weysaysan karnaa waxaa la weydiiyey rasuulka biyaha baddu inay daahir yihiin sow ma aha muxuu ku jawaabay bal hadda jawaabtuu bixiye rasuulka eeg wuxuu yidhi huwa ahuuru maauhu alxilu maytatuhu oo baktiga rasuulka yaa weydiiyey lamaba weydiinin baktiga laakiin waa ziyaadooyinkii rasuulka lagu yaqaanay sal llahu alayhi wasalam wuxuu ihi biyaha badu waa daahir baktigeeguna waa xalaal su-aal la weydiinin oo baktigii badda ahaa ah ayuu rasuulku inoogu daray inuu xalaal yahayna inoo sheegay waa siyaadadan oo kale weeyi ragga qaarkood waxay yidhaahdeen waa siyaado oo qowl saddex qowl baa masalada culimada muxadisiinta ugu jira qole waa siyaadooyinkii rasuulka bay yidhahdeen adduunyadaas qolena waxay yidhaahdeen meye hijrada ayaa saddex qaab u dhacday saddex qaab hijradu u dhacday qolo ilaahay dartii bay u hijroodeen waa qaybta hore faman kaanat hijratuhu ila llahi wa waa kuwa ilahay dartii u hijrooday qolona aad adduunyo soo shaqaysatiin bay u hijroodeen waa kuwanuu rasuulku yidhi lidunya yusiibuhaa olana aad gabadh soo guursatid bay u hijroodeen sida muhaajir umi qays oo kale waa ka uu rasuulku leeyahay aw imra'atin yankixuhaa qaabkii ay saxaabadu u hijroodeen ayaa saddex qaab ahaydoo saddexdii qaabba xadiidkanuu rasuulku inoogu caddeeyey oo qaar adduunye unu hijrooday baa ragga ku jiray bay yidhaahdeen waa wej labaad oo lidunya yusiibu haada ay culimmadu ku sharxeen qowl saddexaad baa jira oo muxadisiintu ay leeyihiin qowlka saddexaad ee ku jiraa waxa weeye meeshu waa muhaajir ummi qays unbaa laga hadlayaa muhaajiri ummi qays unbaa meesha laga hadlayaa muhaajiri ummi qaysa laga hadlee gabadhan ummi qays la yidhaa ayaa laba arimood isku darsatay bay yidhaahdeen laba arimood oo naadir ah ayay gabadhan isku darsatay waa qurux aan caadi ahayn iyo dhaqaalo weyn oo xoola ah kolkaa ninkan gabadha darteedu hijrooday quruxdeedana damac baa kaga jiray xoolaheega iyo jeebkeegana damac baa kaga jiray labadaba isku darsuu islahaa kolkaa rasuulku sababtu u yidhi lidunya yusiibuhaa gabadhaa xoolo lahayd xoolaheegana qaado isla iyadana guurso isku darsa ayuu islahaa markaa maa axsana diina wadunya ida jtamaca qurux iyo maal hadday isku tagaan maxaa ka wanaagsan buu kuleeyahay markaa saasaa kolkaa labadaba wuu isku darsanayay saddexda qowl ee muxadisiintu ay ku tilmaameen ayaynu halkaa kaga baxnay bal hadda saddexda qowlan kuusoo dulmaro qole waxay idhaahdeen lidunya yusiibuhaad waa siyaadooyinkii rasuulka qolana waxay idhaahdeen meye saxaabada qaar baa la helay adduunyo u hijrooday iyo qaar u hijrooday gabadha quruxda badan iyo qaar u hijrooday ilaahay dartii qolana waxay idhaahdeen maye gabadhan lafteeda uunbaa qurux iyo maalba isku darsatay saddexdaa qowl ayay culimmadu ku macneeyeen lidunyaa yusiibuha aw imraatin yankixuha waman kaanat ninka ay ahaato hijratuhu hijradiisu ninka ay ahaato lidunyaa adduunyo darteed ninka ay ahaato adduunyada oo yusiibuhaa uu soo asiibayo aw imra'atin ama gabadh ninka ay ahaato darteed gabadha oo yankixuhaa uu soo guursanayo fa hijratuhu hijradiisu ninkaa ilaa maa kii xaggiisay ahaatay haajara ilayhi uu hijrooday ilaa maa haajara ilayhi hal su-aalaan halkan isweydiinayna waxa weeye markii hore waxaa la yidhi faman kaanat hijratuhu ila allaahi wa rasuulihi maxaa laga dambaysiiyey fa hijratuha ilaa maa haajara miyaa la yidhi mise fa hijratuhu ila allahi wa baa la celiyey ila allahi wa baa la celiyey halkanna waman kaanat hijratuhu lidunya yusiibuha aw imra'atin yankixuha fa hijratu ilaa dunya yusiibuha maxaa loo odhan waayey aw imra'atin yankixuha maxaa loo soo celin waayey ilinkooraba waa la soo waxa loo soo celin waayey waxaa la yidhahdaa ka hore waxa ilallaahi wa rasuulihida labada jeer loo soo celiyey ilallaahi wa rasuulihi waynu jecelahayoo magaca aad jeceshahay carabkaaga inuuna kaba bixin waa macaansi ilallaahi warasuul inoogu celceliya allah iyo rasuulkiisa magacooga inoogu celceliya waynu jecelahaye magacana ayuu jacayl ku jiraa oo wanaag uu ku jiraa oo cibaadaba aho waa lagu celceshanayaa magaca laftiisa ilallaahi warasuulihi magaca laftiisaa la jeclaysanaya saasaa nugtada ku jirta ee loo soo celiyey ka hore waa ilallahi wa rasuulihi baa la jeclaysanaya amaa kan dambe ilan odhan jirtay man axaba shayan akara dikrahu qofku hadduu wax jeclaado sheekadiisu badiyaabaa la yidhaahdaa sheekadiisa ayuu badiyaa qofku wuxuu jecel yahay marba isagoo kaala sheekaysanayunbu isarkaya oo kula soo hadal qaadaya unbu isarkaya waa man axaba shayan akara dikrahu haddaba haddii adduunyada iyo gabadha la soo celin lahaa dee waxa weeyaan waa wax la jeclaaday bay noqon lahaayeenoo waa adduunyada waa laynagu dhiirigelin lahaaye ha la yska daaya iyaga carabka inooga ilaaliya adduunyada fa hijratu ilaa maa haajara ilay ilaa maa haajara ilay war wuxuu hijro haynagu magacaabin ilaa maa maada waxaa lagaga kinaayoodaa sidaynu ognahay waxyaabaha carabka laga ilaalinayo u fiirsada maadan hadda la isticmaalay waxa cara ismi mawsuul weeye waxaan carabkaaga aad ka dhowraysaa loo isticmaalaa marka weysada laga hadlayo fuqahadu maxay yidhaahdeen wayanqud lwuduua waysada waxa buriya he maa kharaja min asabiilayni wixii labada wado ka soo baxay ha isku magacaabin laakiin labada jid xagga hor iyo xagga dambe wixii kasoo war ha magacaabine maa ereyada carabka loo diidan yahay ayaa maada loo isticmaalaa saasuu rasuulku u yidhi sal allahu alayhi wasalam fa ilaa maa haajara ile adduunyada iyo haynagu soo qaadqaadina haynagu badinina adduunyada hadalqaadkeega markaa macnaheegu wey laba su'aalood baynu isweydiinaynaa xadiidku waa dhammaaday labada su'aaloodaan isweydiinaynaa waxa weeye labadan jumlo ee hijrada ka hadlaya ee tusaalaha ah ka ay fiican tahay baa la horraysiiyey kay xun tahayna waa la dambaysiiyey maxaa loo kala horraysiiyey su-aashaa horta waan ka jawaabaynaa ilaahay dartii niyooda maxaa loo hormariyey dee wuu ka sharaf badan yahay caqliga aadamahaba waxaa lagu abuuray ka sharaftale markasta in la horreysiiyo imika adiga haddaad tidhaahdo maanta wasiirkii arrimaha gudaha iyo madaxweynibaa garoonka ka dhoofay haddaad tidha waa lagula yaabi nin kastoo caqlili wuu kula yaabi eeg wasiirkii iyo madaxweyne haddaad tidha waa lagula yaabaya or meelka dhac baad samaysaye eeg hadalka miyaadan xubnihiisa kala aqoon baa lagu odhan waayo waxa weeye qofka ugu mudan ayaa ayaale in marka hore la horreysiiyo waa inaad tidhaha madaxweynihii iyo dee marka dambe waxa dambeed ku cadfayso ayaad ka daba tuuri laakiin lama ogola sida loo kala leeyahay waa in hadalka loo kala siiya waxaynu leenahay markaa qoladii ilaahay dartii u hijrootay ayuu rasuulku hormariyey ilay way ka mudan yihiin cid kaste saasaa xagga hore loo mariyey qoladii adduunyada iyo qoladii dumarka ayaa gadaal la mariyey waa laga mudan yahay su-aasha kalean isweydiinayna waxa weeye adduunyada iyo gabadha waa laysku cadfay lidunya yusiibuha aw imraatin yankixuha gabadhu mayna adduunyada un hoosgelaynin ayna adduunyada un ku jirin aayadda qur-aankaa ah, rabbi markuu ka hadlayay yaa laga bilaabay waxyaabaha dadka loo qurxiyey markuu ilaahay ka hadlayay yaa laga bilaabay uyina uyina linaasi xubu shahawaat shahawaadka marka laga hadlaya yaa u horeeya eeg uyina linaasi xubu shahawaati min annisaai dumarkaa kow laga dhigay dumarka ayaa kow laga dhigay waayo axaadiis baa jirta rasuulku uu kaga hadlayo ragga loogama tegin fitno kaga daran dumar baa la yidhi dumar fitno kaga daran ragga loogama tegin soomaalidu waxay ku maahmaahaan nin waa hamba dumar bay yidhaahdeen nin haddaad doonayso garaadkiisa iyo kartidiisa iyo alidii caqligiisa iyo xidhiidhka uu dadkiisa iyo tolkii xidhiidhinayo waa markuu guursado kadib baa la eegaa hamba dumar bay yidhaahdeen dhinac kale way ka maahmaaheen waxay idhahdeen nin awr nin awr awr eryayi iyo nin ayhee naagi eryeysa midna kaama baydhaan bay yidhaahdeen kolka waad arkaysaayo ninkiiba waxaa laga dhigay gabadhu inay jihaynayso ayaa laga dhigay waa khatar dumarku ma ogtahay hadday gabadhu ay sakda dhexe ay kaa ag oydo oo wax aan adan rumaysan karayn ay kugu akrido dhowr jeer markay hawshaa bilowdo marka dambe ninku uu aaminayaa un wuu rumaysanayauno waa sax unbu odhanaya wayna dhacday taariikhda muhalhil ninkii la odhan jiray muhalhil dee gabadhay dumaashiyada ahaayeen unbaa walaalkii sakda badhexe kicin jirtay ma toosin jirina way ka agooyi jirto wuxuu soo toosi jirun iyadoon hurdinoo ilmaynaysa markuu yidhaa ah, maxaan ku helay mada xanuunsanaysaa may uma sheegi jirin intoor markii dambe unbay odhan jirtay walaalkaaba ay damcay walaalkaaba ay damcay waxay doonaysaa inankan la dilay doonaysaa way ku guulaysatay hawshii way ku guulaysatay wala una gacantiisa ku dilin laakiin way ku guulaysatay inanka yari waa daacad waxa weeye walaalkaaba ay damcay waa sada dhex unbaa ilmaynaysay sada dhex habeenbadhka unbuu arki jiray iyadoo ilmaynaysa kolka waad arkaysa haddaba adduunyada maxaa gaar loogu soo saaray adduunyada maxaa gaar gabadha doonaya maxaa gaar loogu soo saaray gabadha waxa gaar loogu soo saaray waa la yaqaanaa diinteenna oo waa cadfu khaasin calaa caamin baa la yidhaha shayga khaaska ee gaarka ah markuu khatar aaduu badan u leeyahay ayaa caamka laga soo saaraa ama muhimad weyn markuu leeyahay ayaa laga soo saara oo rabbi wuxuu aayad qur-aan inagu yidhi xaafiduu cala salawaati ilaaliya salaadaha shanta ah maxaa laga dambaysiiye wa salaati lwusta salaatulwustuu shanta salaadood may ka baxsan tahay miyayna kamidun ahayn waa ka mid shantii salaadoodunbay kamid tahaye maadaamay qiimo badan tahay gaar baa loo soo soocay haddaba gabadhu maadaamay khatar badan tahay adduunyadii gaar baa looga soo soocay oo si gaar ah ayaa iyada laynoo soo hordhigay oo meesha loo keenay su-aasheenna labaad weeye faman kaanad ninka ay ahaato hijratuhu hijradiisa ilallaahi alle dartii uu u hijroodo wa rasuulihi rasuulkiisa dartii uu u hijroodo qasdan qasad ahaan iyo wa niyata niyo ahaanba fa hijratuhu ninkaa hijradiisu ilallaahi alle uunbay ahaatay iyo wa rasuulihi rasuulkiisa hawaaban xagga abaalka iyo wa ajran xagga ajriga waman kaanad ninka ay ahaato hijratuhu hijradiisu ninkay ahaato lidunyaa adduunyo darteed adduunyada oo yusiibuhaa uu soo asiibayo wax ka soo helayo gabadh darteed gabadha oo yankixuhaa uu soo guursanayo fa hijratuhu ninkaa hijradiisu ilaa maa kii xaggiisa ayay ahaatay kaasoo haajara uu u hijrooday ilayhi xaggiisa uu u hijrooday waxa uu u hijrooday unbay xaggiisa ahaatay buu ku yidhi sheekhu carabkaba waa ka ilaashaday oo sida inoo muuqata halkaa ayaynu kaga baxnay ama baabkii tusaalihii rasuulku uu keenay sal allahu alayhi wasalam halkaasaynu kaga baxnay imaamu shaafici xadiidka mar labaad buu ka hadlay markii hore muxuu yidhi xadiidkani waa uluulcilmi buu yihi cilmiga saddex isleeg haddii laga dhigo waa meel kamida buu yidhi imaamu shaafici mar kale ayuu ka hadlay wuxuu yidhi toddobaatan baab oo baababkeennan shareecada ah ayuu xadiidkani gelayaa toddobaatan baab buu xadiidkani gelayaa ragga qaarkood mubaalaqay u arkeen ragga qaarkoodna toddobaatan wuuba ka badan yahay baabasha waaweyn baa toddobaatane haddii lasii kala qaadqaado meeluuna gelaynba way iska yar tahayba inta badan cibaadada waa laysla yaqaanaa inuu gelayo xadiidkani cibaadada wuu galaa mucaamalooyinkana wixii kinaayooyinka ah ayuu galaa mucaamalada wixii kinaayo ah galaa laakiin mucaamalada waxyaabaha sariixii uma baahdaanba gabadha haddaa tidhaa waan ku furay de ku furayda mafuriin baad ula niyoonaysay laguma odhanayo niyo lagaagama baahnaba waan ku furay waa hadal cado niyo uma baahnaba sariix markuu yahay laakiin gabadha haddaad ku tidhahdo xor baa tahay xor baa tahay waa hadal kinaayo madahan weeyaano furiin ma ula jeeday baa kaa la odhanaya niyadaadu maxay ahayd baa kaa la odhanaya baabka mucaamalada ah xadiidkani wuu galaa laakiin waxa alfaada kinaayada ah xaggeega ayuu ka galaaye alfaada sariixa ah xaggooga ma galo sidaynu ognahay rawaahu waxaa wariyey xadiidkan imaama almuxadisiin muxadisiinta labadoodii imaam baa wariyey muxadisiintu laba imaam oo khatar a ah bay lahaayeen waxaa la kale odhan jiray bukhaari iyo muslim bukhaari iyo muslim nin soomaaliyeed ayaa beri lagu yidhi wayba dhaweyde bukhaari baa wariyey xadiidka bukhaari baa wariyey muslim baa wariyey wuu nool yahay ninkaasi wuxuuhi warniyahow bukhaarigan iyo muslimkani dadkii wayba isku direene aan soo xidhe horta halkay joogaan buu yidhi aan soo xidhe bukhaari iyo muslim waan soo xidhi lahay horta halkay joogaan nin diinta ku dhaama baa yidhi bukhaari iyo muslimka laguu sheegaya dad hadda nool ma aha anu waxaan mooday buu yidhi wadaaddo dadka isku dirayo oo meelaha masaajidda kala soo hadlaayaan moodaya ayuu bukhaari iyo muslim kolkaa bukhaari iyo muslim waynu arki doonaayo waa culimadeenii waaweyneyd khayr allaha siiye imaamulbukhaari baa khatar ahaa sii khatar ahaa sheekh bayna isku yihiin bukhaari iyo muslim bukhaari baa sheekh ahaa oo muslim baa arday ahaa bukhaari isagoo caruura ayuu ku riyooday nebi maxamed isagoo diqsiga ka celinaya calayhi salaau wasalaam wuxuu ku riyooday nebi maxamed isagoo diqsiga ka celinaya dadka riyada fasira ayuu yihi waa maxay rasuulka diqsiganan ka celinayay waxaa lagu yidhi beenaalaha ayaad xadiidka rasuulka insha allahu tacaala ka ilaalin doontaa sidii ayay u dhacday oo ilaahay wuxuu ka dhigay beenaalaha nebi maxamed xadiikiisa nin ka ilaaliya ayuu ilaahay ka dhigay imaam bukhaari bukhaari wuu indhala'aa caruurnimadiisii wuu indhala'aa ilaahay cilmiyadiisa nebi ibraahim ayuu ku riyooday habeen buu seexdayoo hurdadii ayuu ku riyooday nebi ibraahim oo indhaha kaga tufaya oo u ducaynaya isagoo indhaqabana waa soo toosay indhihii uu la'aa una waxba ka arkaynin ducadaa nebi ibraahim ayuu ilaahay ugu bixiyey ayay culimo badani soo wariyaan waa imaam bukhaari imaam bukhaari xadiikan kitaabkan weynee bukhaariga la yidhaah ee aadka u cajabta badan dee waa sheekha inoo qoray ee dhaxalkaa inooga tegay weeye kitaabkan idile bukhaariga aba sheekha inoo qoray ee inooga tegay weeyaan waa imaam bukhaari kunyadiisa abu cabdilaahi baa la odhan jiray magiciisana maxamed ibnu ismaaciil ibnu ibraahim ibnu lmugiira ayaa la odhan jiray nisbadiisana bukhaari baa loo nisbeeyaayo caan wuxuu ku yahay albuhaariyu wey albukhaariyu bukhaari waa magaalo bukhaara la yidhaahdo oo maa waraa ku taala jucfina waa loo nisbayn jirayo sheekheennan bukhaariye muxamed dee waa sheekha aydile dhexalka inooga tegey aabbiyo ismaaciilihi muslim buu ahaa awowgiisa koowaad oo ibraahiimihino muslim buu ahaa awowgiisa labaad oo muqiiro la odhan jiray muqiiraha ayaa islaamay muqiiraha bukhaari halka abtirsiintiisu ay diinta ka soo gashay waa awowgiisa labaad weeye muqiire ayaa islaamay muqiira waxaa la yidhaahdaa waxa uu ku islaamay magaalada bukhaara ninkii haysan jiray ee waaliga ka ahaa ninkaa ayaa islaamiyey baa la yidhaahdaa ninkaa oo nin ree jucfi ahaa weeye kaasaa loo nisbeeyaayo aljucfiyu marka lagu leeyahay awowgiisii labaad ninkii islaamiyey ayaa loo nisbeeyey oo awowgiisii labaad baa ayuu islaamiyey aljucfi markaa imaam bukhaari wuxuu dhashay bisha shawaal saddex iyo toban markay ahayd saddex iyo tobankii shawaal ayuu imaam bukhaari dhashay taariikhda islaamkuna waxay ahayd boqol iyo afar iyo sagaashankii boqol iyo afar iyo sagaashan imaamu shaafici intuu xilliguu dhintay ma garanaysaa muxuu dhintay laba boqol iyo iyo afartii sow ma ahayn kolka waxa weeye imise sano nolosha isku soo gaadheen toban sano xuduudda toban sano ayay isku soo gaadheen bukhaari oo toban jir ah ayuu imaamu shaafici geeriyooday allaha u naxariiste waxaa lagu leeyahay markaa boqol iyo afar iyo sagaashankii hijradu markay ahayd boqol iyo afar iyo sagaashan boqol iyo afar iyo sagaashan kaana albukhaariyu xaafida wa muxaditha jamaca saxiixa mukamila taxriiri miilaaduhu sidqun xilligu dhashay waa goorma miilaaduhu sidqun waa sidqun xilligu dhashay sidqun idun saadku waa boqol ereyga sidqune runta ase ma taqaani saadku waa boqol daalkuna waa afar afwan saadku waa sagaashan baan doonayaa sidqun saadku waa sagaashan daalkuna waa afar qaafkuna waa boqol taariikhdu maxay noqonaysaa markaa sidqun markaynu nidhaa boqol iyo afar iyo sagaashankii ayuu imaam imaam lbukhaari dhalashadiisu ayay ahayd bisha shawaal saddex iyo tobankeegii kaana الbukhaariyu xaafida وmuxadiثa jamaca صaxiixa mukamila taxriiri miilaaduhu sidqu wamudaةu cumrihi fiiha muxuu odhan jiray miilaaduhu wamudaةu cumrihi fiiha he wanqadaa fii nuurin wanqadaa fii nuurin wuxuu geeriyooday nuurin taariikhdu markaa ahayd nuurin nuur buu dhintay nuurkiibuu la dhintay xadiidka ahaa buu ujeedaa xagga kalena nuur taariikhdu markay ahayd buu dhintay wey nuur nuur markaynu leenahay imaam lbukhaari nuur buu dhintay nuurun waa labadii boqol iyo lix iyo kontonkii taariikhdu markay ahayd laba boqol iyo lix iyo konton ayuu imaam lbukhaari dhintay waa nuurun markaa nuurun eeg nuurun haddaba balanqiimayna eh nuurun waawgu xarafka imisaad buu ahaan jiray abjadka cadadka jumalka ah abjad huwa eg abjad huwa wawgu waa lix wawgu xarafkii imisaad buu ahaan jiray baynu nidhi xarafka li waa lix buu wowgu tilmaamaa eeg nuurun nuurun ereyga wowga ama arkaysaa wowga wowgaasi lix buu sheegayaa nuunku muxuu sheegaya haddaba nuurun nuunkani taariikhda uu sheegaya waa maxay nuur nuunku kaliman li laamku imisu ahaan jiray liman laamku soddon buu ahaa miimkuna imisuu ahaa afartan buu ahaa nuunku imisuu ahaa konton nuurun nuunkani waa konton waawguna waa lix racduna waa laba boqol bukhaari taariikhda uu geeriyooday waa nuurun markaa racdaoo laba boqola iyo wawga oo lix ah iyo nuunka oo kontona laba boqol iyo lix iyo kontonkii markay taariikhdu ahayd ayuu imaamka imaam bukhaari geeridiisu ayay ahayd ninbaa gabay baxriga khafiifka loo yaqaano ku ururiyey taariikhdiisa inoogu sheegay oo dee inta badan culimada si loo qaybo ayaa taariikhdooda gabayo la dooni jiray in lagu ururiyo kaana albukhaariyu xaafidan wamuxaadian jamaca saxiixa mukamila taxriiri milaaduhu sidqun wamudatu cumrihi fiihaa xayaat fiihaa wanqadaa macnuurin halkaa waxaa inaga maqan hal erey baa inaga maqan wa cumri fiiha xamiidun bay ahayd cafwan cafwan xamiidun baa ku jira kaana albukhaariyu xaafida wamuxadian jamaca صaxiixa mukamila taxriiri milaaduhu sidqun wamuddatu cumrihi fiiha xamiidun wanqadaa fii nuurin hadda waxaynu qaadanay eeg fiiha xamiidun xamiidkani waa intuu noolaa noloshiisu inta cumrigiisu intay ahayd xamiid baa lagu soo ururiyey amiid xamiid waa intuu noolaa kaana bukhaariyu bukhaari wuxuu ahaa xaafidan buu ahaa wamuxadian buu ahaa jamaca wuxuu jamciyey asaxiixa saxiixa mukamila taxriiri isagoo inoo soo hufay welibana aad buu dhammaystiray muxuuku yidhi kaana bukhaariyu xaafidan wamuxadian jamaca saxiixa mukamila taxriiri miilaaduhu dhalashadiisu sidqun dhab bay ahayd dhalasho dhab ah ayay ahayd sidquna maxaa hadda lagu ishaaraya xilligu dhashay oo ahayd boqol iyo afar iyo sagaashankii miilaaduhu sidqun wa muddatu cumrihi intuu noolaa fiihaa adduunyada uu ku noolaa xamiidun waa la mahadiyey noloshiisa waa la mahadiyey xamiidun tani waa noloshiya waa inaad xuruuftan baadhiin markaa inta taariikhda ay xamiidun sheegayso waa inaad baadho xamiidun ma baadhi karaysin xamiidun intay tahay eeg xamiidun waxay kuugu soo bixi laba siyood baad samayn kartaa labadan taariikhood aan ku siiyey inaad kala jarto eeg boqoliyo afar iyo kontonkii waa boqoliyo afar iyo sagaashankii boqoliyo afar iyo sagaashan waxaad ka jartaa uun laba boqol iyo lix iyo konton ka jar si aad u ogaato tusaale ahaan inta uu noolaa boqoliyo afar iyo sagaashan iyo laba boqol iyo konton iyo lix markaad ka jarto labiyo lixdan buu noqonaya xamiidun oo dhani waa inay labiyo lixdan noqoto markaa xamiidun xamiidun waa labiyo lixdan sideebay labiyo lixdan xamiidun u tahay xaadu tiray sheegaysa ayay noo baadha abjadka xaadu waxay ahayd hala baadho horta abjadka cadadka jumaliga la yidha ayaa garanaya eeg abjad huwa huwa haye xudi zaayidu imise ahayd zaayidu zaayidu toddobay ahayd hadda ardayda jaamacadaha dhigata oo dhan haddii ay zaayi aan weydiino way garanayaan war daalka kutubta muqararaadkaa ah, daal muxuu ugu yaallaa xarafka imisaad daal muxuu ugu yaallaa kutubta muqararaadka ah? dee afar afar muna muqararaadka daalku afar ugu olin zaayi haddaad aragto muxuu ugu yaallaa todobu ugu yaallaa xaadu zaa'iday ka dambaysaa xaadu waa maxay markaa xamiidun markaa le xaadu waa sideed eeg xamiidun haddaba iskugu kayngeena xaada sideed ka dhigo xaadu sow sideed ma aha maxaa inoogu xiga xami miimku waxa weeye afartan miimkaasi waa afartan eeg xaraf ka hor xamiidun xami ya baa inoogu jirta sow ma aha xamiidun yadu imise ahaan jirtay yaadu toban bay ahaan jirtay toban yaadu waa toban xamiidun daalkuna waa afar intaa un iskugu kengeen eegada xamiidun xaadu waa imisaan ku idhi xaadu waa sideed baan ku idhi miimku waa imisa afartan yaadu waa imisa toban baan ku idhi afartan iyo toban isku geyso konton lix iyo konton sowma haysid daalku waa imisaan ku idhi afar eh, sideed iyo konton baan doonayaa sowmaadan hayn sideed iyo konton afarta daalka ugee labiyo lixdan labiyo lixdan mn taarikhdii aan soo saarnay marka hore mayna intaa ahayn labada taarikhood haddaad kala jarto labiyo lixdan baa kuu soo bixi haddaad xamiidun kala jartana maxaa haddaad xamiidun isku geysatana labiyo lixdan baa kuu soo bixi xamiidun eeg xaadu waa imisaynu nidhi xaadu waa sideed miimku waa imisaynu nidhi afartan yaadu waa imisaynu nidhi toban daalku waa imisaynu nidhi afar dee intaa isku geyso labiyo lixdan waa inay kuu soo baxaan markaa imaamu muslim saasoo kale aynu uga shaqayn lahayne insha allahu tacaala bukhaari baynu warkiisaa ku dayn doonaa rawaahu waxaa wariyey xadiidkan imaamaha almuxadiiin muxadiiinta oo dhan labadoodii imaam abu cabdilaahi ninkii la odhan jiray muxamed ibnu ismaaciil magiciisu uu ahaa ibnu ibraahim ibnu lmuiira ibnu berdisbah berdisbah ma haysaa berdisbah berdisbah isagu gaalnimu ku dhintay berdisbah eeg muiira ugu horreeyey wax islaama berdisbah wuxuu ahaa majuusi baa la yidhaahdaa albukhaariyu ee bukhaara loo nisbeeye ama bukhaari ahaa wa abuusayni abulxusein ninka kunyadiisa la yidhaa ayaa wariyey abuusein abulxusein waa muslim kunyadiisii wey waa ardaygii bukhaari mar alla markuu bukhaari arko caguhu ka dhunkan jiray cagaha ayuu ka dhunkan jiray wuxuu odhan jiray markuu muslim bukhaari arko yaa dabiib alxadii buu odhan jiray xadii dhakhtarkii xadiika buu odhan jiray bukhaari sababta uu u dhinto culimada qaar muslim sababta u geeriyooday culimada qaar waxay wariyeen mataqaanaa sheekhiisan bukhaari markuu dhintay murugadii iyo naxdintii isagu ku jira ayuu xadii ku adkaaday xadii baa ku adkaado xadiikiibuu sharxi kari waaye kitaabtii xadiikaa qortaybuu soo ururiyey ururiyey ururiyey tanag yaroo timira ayaa loo keenay ha ii soo gelina buu yidhi waxbaan baadhay qolbuu hoosta ka xidhay axaadiitii isagoo baaraya uu garan xadiidkii uu garan lahaa isagoo baarhaya oo nasiibka helay oo kitaabku uu kala furan yahay kitaabka laftiisa ayaa sidaa ugu kala furnaa kitaabkiibaa u kala furnaa saa ugu kala baxsanaa tanagii timirta ahaa ee ag yaalay ayuu le waa nin baarhayay maskaxdiisu maqan tahaye ayuu kolba xabad buu soo qaadayo wuu cunayey kolba xabad buu soo qaadayo wuu cunayy waa nin maqan oo dee wax baadhaya kolba xabad buu soo qaadayo wuu cunayey waxaa loo yimid timirtiioo halkan istaagtay oo uu dhintay iyo tanagiioo dhammaaday iyo masaladii uu beryahan raadinayay uu helo kitaabka uu kala furan yahay ayaa la helay tanagiidhamidee wuu isilaawen culimada qaar baa warisay imaamu muslim sababta uu u dhintay inay sidaa ahayd allaha u naxariistee inaad og tahay mooye adigu adoo t v daawanaya haddii cunto lagu soo agdhigo ood cunto dee marka dambe dumarka waxaad odhan casho keena waayo maba ogid inaad cashaysay iyo in kale adigoo maqan adigoo maqan haddii wax lagu soo hordhigo dee maba ogid waxaad samaysayba kolkaa imaamu muslim geeridiisa rag badan baa sidaa soo wariya ama u nisbeeya allah u naxariistee wa abulxusayni xusayn abulxusayn ninkii la odhan jiray baa wariyey ee muslim ibnu lxajaaj muslim ibnu xajaaj ahaa magaciisu ibnu muslim alqushayriyu ee qushayr loo nisbeeyey ama ree qushayri anaysaabuuriyu meesha naysaabuur la yidhaahna loo nisbeeyey radia allaahu allaha ka raalli ahaada canhumaa xaggooga fii saxiixayhima labadoodii kitaab ee labaduba saxiixa ahaabay kusoo wariyeen alladayni labadaasoo humaa iyagu asaxulkutubi kutubtii kuwa ugu saxiixsan ah kutubtii almusanafati la qoray bukhaari iyo muslim baa la kala labada wax la qorayba wixii ugu sixada badnaa weeyaan maxaa almusanafati uu sheekhu u raaciyey qur-aanku meesha ka saaraya quraanku waa musanaf lama yidhahdo isagu waa munazal ilahay baa soo dejiyey qur-aanka cidila tartami maysee wixii aan qur-aanka ahayn labadii kitaabee ugu saxiixsanaa weeye imaamu nawowi baa sidaa yidhi alladayni humaa asaxulkutubi lmusanafa buu yidhi shaafici bay halkan isku garab marsan yihiin shaafici wuxuu yidhi cirka hoostiisa iyo dhulka dushiisa toona ma saarna muwadaa imaamu maali kitaab ka saxiixsani buu yidhi muwadaa imaamu maali kitaab ka saxiixsan oo cirka hoostiisa iyo dhulka dushiisa saaran dee qur-aanka marka laga tago ma jiro buu imaamu shaafici yidhi kolka imaamu shaafici ma muwadaca ayuu horraysiinayay baynu nidhaahnaa waa maye e, e imaamu shaafici waktigiisii bukhaari iyo muslim baan jirin bukhaari oo weynaa ayaa toban jir ahaa markii uu geeriyooday shaafici kolkaa shaafici dhimashadiisa kadib ayaa bukhaari iyo muslimka ay labadoodan kitaabay qoreen laakiin markii dambay qoreen ee shaaficina dhintay raggii culimada ahaa markay gartaa eegeen muwadaa waxa ka sixo badan bukhaari iyo muslim baa ka sixo badan iyagana bukhaari baa sii sixo badan cashirkeeni halkaa ayuu inoogu joogi doonaa hada wsal allahuma wslama calaa nabiyina muxamed